والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فهذا هو الشريط السابع والعشرون الثامن والعشرون من أشرطة كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رضي الله تعالى عنه وأرضاه wuxuuna ka bilaabmayaa xadiid afar boqol konton iyo toddoba dhexdiisu ka bilaabmaya xadiidkii mxua cmr bn cawf alansaari radi allahu canhu uu warinayo ee ku saabsanaa muxuu aha qisadii abu cubayda radi allahu canhu wa ardaa wuxuu yidhi marka rasuulkaa sala اllahu alay slam waxay wuxuu yidhi adunukum adunukum samictum ana abaa cubaydata radi allahu canhu qadima bishayin min albaxrayn waxaan idiin malaynayaa inaad maqasheen abu cubayda ibn jalac radia allahu canhu inuu wax kala yimid u eh, ka keenay baxrayn inuu maal eh, baxrayn ka keenay inaad maqasheen baan u malaynayaa saa aad sukay tusaysaan faqaaluu ajl ya rasuul allah yani nacam ya rasuul allah ajal iyo nacam iyo jayri iyo kulligood waa wada iyo balaa iyo waa isku wada macno faqaala markaasu wuxuu yidhi abshiruu waamiluu maa yasurukum bishaaraysta oo fishan wax oo idinka farxinaya wallahi malfaqra akshaa calaykum allaan ku dhaartae faqiirnimo idinkama baqaayo inaad faqiirnimo dabada idinku dhaarta kama baqaayo oo alla waa ogeysiiye in adduunyada alla idiin furaayo oo kunuusa kisra iyo qaysar aad qabsan doontaan wlakinii akhsha calaykum an tubsata calaykum addunya kamaa busitat calaa man kaana qablakum waxaasaan idinka baqayaa in addunyada la idin fidiyo la idin waasiciyo barwaaqo iyo nicmaa ku dhacdaan oo fatanaafasuuha aad ku tartantaan kamaa tanaafasuuha sida iyaguba ugu tartaman dadkii idinku horreeyeyba fatuhlikakum ay idin halaagta kamaa ahlakakum ahlakakum sida iyaguba u halaagtay muttafaqun caleyh taasaan idinka baqayaa taasuna oo marka waa sii dhacday faqri idinka baqi maayo faqri waad ka bixi doontaane waxaa idinka baqayaa in adduunyada la idin furo laydin waasiciyo sidii ummadihii idinka horreeyeyba laydinka loogu waasiciyey oo markaas fitnadeedii aad u adkaysan weydaanoo intaad ku tartantaan oo isku laysaan isku xasadaan aada isku balowdaan oo ay idin halaagto sidii dadkii horena u halaagtay sidaasaana marka dhacday walciyaadu billah muttafaqun calayh وعn أbي سعيidi الخdري رضي الله عnه qاal جلسa رasuul الlahi صلى اه عليه وسلم عlى المنbr rasuulka all sلى الله عليه وسلم mimbarka ku fadhiistay وجلسnaa xawlahu hareeraysaan anaguna fadhiisanay faqاala markaasu wuxuu yihi إna mima أخاafu عalayكم min bعdي ma yuftaxu calaykum min zahrati اdunya wa ziinatiha waxaa ka mida waxa aan idinka baqay aniga gadaashay waxa la idiin furi doono oo adduunyada <clears throat> quruxdeeda iyo ziinadeeda ah iyo nabadeeda yani barwaaqadeeda taasaan idinka baqaya muttafaqu calayh وعنه رضي الله عنه أن رsuuل اللhi صلى الله عليه ولي وسلم qال إن الدuنيا حلوة خضرة adduunyadu waa cagaar macaan وإن الlaha تaعالى مستخلفكم فيها فينظر kيfa تعملون allana subxaanahu wa tacaala wuu idin dhiibi doonaa adduunyada isagaa iskale wuu idin dhiibi doonaa kulalku idinka dhigan doonaa markaasuu fiirin doonaa saad ugu shaqaysaana faاtaquu الdunyaa wاtaquu النisaa ka ilaaliya adduunyo haweena iska ilaaliya labada iska ilaaliya labadaas marka mid walba fitnay leeyihiin siduu faqrigu dhibaatadiisa iyo shidadiisa u leeyahay ayay nicmada iyo barwaaqaduna ay u leedahay marka imtixaan weeye labaduba marka labaduba ka digayaa nebigu sala allau alayh wali wasalam haweenkana iska ilaaliyo iyagana xadiidkana waa kaynu soo maray muttafaqun caleyh ee rawah muslim وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهma لا عيشha إلا عيش الآخرة متفق عليه alloo nolole ma jirto nolosha aakhira mooyaane nolosha sokeeeka adduunyada waaso alaba ku sheegay yaar iyo dheeldheel inay yihiin iyo sufaanfaan iyo waxyaala aan faa'iido lahayn oo maselkeeda iyo mahmaaheedana suurado badan uu ku sameeyey alla subxaana watacala marka noloshii runta ahayd waa nolosha adduumi waa nolosha aakara weeyaane allana u yidhi waina daar alaakhirata la alxayawaani yani alxayaat alxaqiiqiya xayaata noloshii runta ahayd ama raaxa taam aan ahaydee daa'im ah ama rafaad taam oo daa'im aan ahayd walciyaadu billah waa nolosha aakhiro muttafaqun caleyh wa canhu radia allahu canhu yani can anasin ana rasuula اllahi sal sl qaala yatbacu almayita talaata qofka dhinta waxaa raaca saddex baa raaca ahluhu wa maaluhu wa camaluh faarjicu taani wa waaxid laba waa soo noqonaya midna waa ku halayaa yarjicu ahluhu wa maaluhu wayabqa camaluhu ciddiis maalkiisu way soo noqonayaan camalkiisii baanu ku harayo godka la galayo marka inuu intuu xoolo dhaqid iyo guryo dhisid iyo beere iyo balaayo aanu kuba wada intifaaci karaynin intuu isku daalinayo inuu camal camalka isku isku daaliyo camalka saalixa uu badsado oo sadaqada iyo cibaadaadka uu badsado taasa marka u haboon muttafaqun calayh waana soo marray xadiidka oo isagoo lambarkiisu yahay boqol iyo afar baan soo marray canhu radi allahu canhu qaala qaala rasul lah sal alay slam yu'taa biancami ahli اdunyaa min ahli الnaari ywma alqiyaama waxaa la keenayaa adduunyada qofkii ugu raaxa badnaa oo ahlu naarka ah yaa qiyaamaha la keenaya fayusbaqu fi الnaari sabqa waxaa la kimbinayaa naarta ayaa hal mar la kenday uma yuqaalu markaasaa la dhahaye ya bna aadam war in aadamow hal ra'ayta khayran qad weligaa khayr ma aragtay hal marra bika naciimun qad raaxa weligaa ma ku soo martay fayaquulu laa wallahi yaa rab maya rabbi weligayda ima soo mar halkaa qamsadaa keliya yaa wixii uu raaxa iyo nicmo iyo tumasho soo maray madaxtinimo iyo maalqabeennimo iyo cunto iyo dhar iyo naaga guursi iyo wixii uu raaxo soo maray oo dhan oo laga yaabo ina lixdan sano konton sano ina intaas oo dhan uu raaxo ku soo jiray yay ilowsiinaysa ويؤتىa بأشhد الناaس بؤسا في الدuنيا min أهلi الجنة waa cagsigiise waxaa la keeni doonaa dadka kii ugu dhibaato badnaa adduunyada ugu dhibaato badnaa oo ahlu jannaha fayusbqu sabqatan fi ljanna hal mar baa la tiindinayaa jannada isagaa looga tiindinaya fayuqaalu lahu waxaa la dhahayaa ya bna aadam hal ra'ayta bu'san qab maku ma aragtay weligaa dhibaato ma aragtay shiddo iyo dhibaato weligaa ma aragtay almara bika shidda qad weligaa shida maku soo martay fayaquulu laa wallah maa mara bii bu'san qad walaa ra'aytu shiddatan qad weligay balaa'iya dhibaatay ma soo marin shidana weligay ma aanan arag buu dhahay rawaahu muslim marka waxa halkaa mar baa isagana wixii rafaad uu soo maray jirre iyo faqri iyo dulli iyo wixii uu soo maray waxaa ilowsiinaysa halkaa marba ee raaxadeeda ilowsiinaysa maskaxdiisiiba ka dhaqaysa وعن المستورد بن شداد رضي الله عنه قال قال رsuuل اللhi صلى الله عليه ولي وسلم ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم إصبعه في اليم فلينظر بma يرجع رواه مسلم adduunyadu ma aha kolkii aakhira loo nisbeeyo aakhira kolkii iyo iyada la isgarab dhigo ma aha ilaa sida qof farta biyogeliyey weyn fartiisa dhexgeliyey mooyaane bal ha fiiriyo marka fartaas waxay ka soo qaatay biyo ka soo qaatay waxay leedahay bad far aad gelisay qoyaanka bartaadaa soo raacayaayo hal dhigaca hadday ugu badata bay noqonaysa hadday kalena iska qoyaan noqonaysa afroo ka dhiba sidaas oo kale bay ka dhigantay bal bal ha u fiirsado farta markuu badda geliyo waxay fartaas ka soo qaadayso rawaahu muslim وعن جابر رضي الله عنه أن رsuuل الله صل ل سلم mra bالsuuq suuquu soo maray nebigu slى الله عليه وaلي وسلم والناasu kanafatayhi yani jaanibayhi isagoo dadkuna hareerihiisa ayayna dadka hareero socdaan famara wuxuu soo maray bijadyin orgi buu soo maray orgi orgiga yar waxaa la yidhaahaa jadyi baa la yidhaha hadduu wen yahay setays baa la yidhaha wuxuu soo maray orgi yar oo asaka oo dhukayan mayitan oo bakti ah oo ciisaaka ka guurtay iska tuuraan uu soo maray fa akhada biudunihi dhegtiisuu qabtay ثuma qaala markaasuu yuli ayukum yuxibu an yakuuna hada lahu bidirham diinay jeclaan lahaa inuu kalkada ku helo uu ku iibsado dirham faqaaluu maa nuxibu annahu lanaa bishay wamaa nasnacu bihi ma jecel inaa waxba aan ku heli lahayn dirham iyo wax ka yartoona oo maxaan ku falayna seen dhahayna ثuma qaala markaasuu wuxuu yidhi atuxibuuna annahu lakum ma jeclaan lahaydeen inaad ka leedihiin oo idinaydan iisaninba waxba idinku fadhiyine inuu idin dhasho oo deegnaabna idin siiya ma jeclaan lahaydeen qaaluu wallahi low kaana xayan kaana cayban inahu asak haddii uu nool yahay adoo bakteed haddii uu nool yahay ceeb buu ahaan lahaayo waa dhaga mxaa waa dhaga gogo-an yahay waa dhukaynay fakayfa whuwa mayit sidee bay marka uu ahaanayo isagoo bakti ama kasii daran faqaala markaasu wuxuu yidhi fawallahi laddunyaa ahwanu cala allah adduunyada alle kala liidata min hada calaykum kan siduu idinla liito siduu idinka kanu idinla qiimo daran yahay uu idinla liito idinla xun yahay ee adduunya ugala qiimo yartaa alla subxaanahu wa sidaas daraaddeed buu acdaadiisa iyo muxuu wax ka siiyey oo gaal iyo muslimba loo siman yahay adduunyada naftigeeda loo siman yahay oo ah, ah. ambiyada alla muxuu ahaye qaarkood faqri ku noolaayeen gaaladuna qaarkood nicmo iyo raaxay ku noolaayeen rawaahu muslim qowluhu kanafatayhi ay can jaanibayhi labaysa dhinacoodii wاlأsaku aلصغيr اlcudun ka dhigaha yaryar weeyaan dhukay baa la yidhaha وعn أbي dr رضي الله عnه qال كنت أمشي mع النبي صلى الله عليه وaلي وسلم في xرة بالمdينة waxaan socnay la socday nebiga sl ل sلم baan la socday gurays madiina ku yaalla xaro waxaa la yidhaahaa dhul dhagxan madmadow oo leh ayaa la yidhaha xoogaa yar taaga aan weyneyn dhulkaasna dhulkan kada xijaazna oo gaar ahaan madiina hareeraheeda dhulka noocaas oo kaleo dhagxan dhaldhalaalaysa oo aad moodo muraayada la jajabiya aad moodo oo madmadow leh oo fiiqfiiqana lagu socon karaynin aad iyo aad ugu badan dhulkaasaa marka xara midii ba la yidhaahaa kolkii laysku isku waa xiraar madiinana laba xaradood ba udhaxaysaa fastaqbalanaa uxudun uxud baa naga hor yimid oo horteeda ka soo muuqday faqaala markaasuu yidhi ya abaa dar abu daryow qultu labayka ya rasuula allah qaala maa yasurunii ana cindii midla uxudin hada dahaban tamdi calaya alaaثaةu ayaami wa cindii minhu dinaar ilaa shayan arsudhu lidayn ma aanan jeclaadeen oo kuma farxeen inaan lahaan lahaa buurtaa uxud oo kale oo dahab ah oo ay soo marto saddex beri ay soo marto oo isagana agtayda wax ka yaallo oo wax iga soo hareen ilaa wuxuu deyn aan u dhigi lahaa mooye yani haddaan buurta uxuduh oo kaliya lahaan lahaa oo kale lahaan lahaa oo dahab waxaan jeclaan lahaa saddex beri hadday tagto inaan waxba agtayda ka olin ilaa waxaan dayn iskaga dayn igu leeya aan iskaga bixsay aan ugu dhigay mooyaan waxaan anigu nafteyda ugu hari ma aanu jireen ilaa an aquula bihi inaan ku dhaha mooya fii cibaadi illahi addoommaha allah haakada wahaakada sidaa iyo sidaa iyo sidaa iyo aan ku dhaho can yamiinihi midigtiisa wa can shimaalihi wa min khalfihi gadaashiisa haakada haakada kolkubaa saddexda sidaa iyo sidaa iyo yani dadka ku faraqa mooyaane saasaan jeclaan laha ayb ثuma saara haddana waa socday faqaala markaasu wuxuu yidhi ina alأkariina hm اlأqaluuna ywma اlqiyaama kuwa maalka badanu iyagaa ah kuwa wax yar maalinta qiyaamaha ilaa man qaala qofka ku dhaha mooyaane yani ku sameeyo bilmaali xoolaha haakada wahaakada wahaakada sidii iyadahay can yamiinihi wacan shimaalihi wa min khalfihi kuwa adduunka ugu raaxa badnaaba aakhare ugu rafaad badano ugu nicmaya raaxaya ilaa koodii maalka saa iyo saa iyo saa yidhaha mooyaane yani maalka sadaqada aada u bixiya mooyaane وqليil mعهم in yar bay iyagun yihiin kuwa marka sidaa u galaayo way yar yihiin ثuma qaala lii markaasu wuxuu yihi makaanaka laa tabrax xataa aatiyak halkaagaa joogo haka zuula haka dhaqdhaqaaqin ilaa aan kaaga imaado ثuma انطaلqa waa socday fii sawaadi الleyli habeenka mugdigiisii iyo hore u socday xataa tawaaraa ilaa u iga libdhay fasamictu sawtan qad اrtafع cod dheer baan maqlay oo iyo hadal hadal dhaadheer fatakawaftu an yakuna axadu carada lلnabiyi salى اllahu عalيyh wali wasalam waxaan ka baqay inuu qof nebiga salى اllahu عalيh wali wasalam uu u banbaxay oo yani wax cadow ahoo nebiga soo weeraray iyo inay jiraan baan ka baqay faaradtu an aatiyahu inaan u taga baan doonay u gurmado fadakartu qowlahu hadalkiisi baan soo xusuustay laa tabrax xataa aatiyaka haka zuulin halkaa ka dhaqdhaqaaq ilaa kaaga imaado markaasuu halkiisi iska joogay faqultu markaasaan waxaan kolkuu soo noqday baan waxaan ku idhi samictu sawtan takhawaftu minhu waxaan maqlay cod oo aan ka baqay cabsi ugu beero aan kaaga baqay fadakartu lahu arrinkii baan u sheegay faqaala markaasuu yihi whal samicta oo ma maqashay qultu nacam haa waan maqlaan qaala markaasuu yihi daaka jibriil kaasuu jibriil buu ahaa ataanii ii yimid faqaala wuxuuna yidhi من مات من أمتك لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة aljanna qofkii dhintaa ummadaada ka mid ahee isagoon alle waxba u shariig yeelaynin dhintaa jannaduu gelayaa qultu markaasaan waxaa uhi wain zanaa wain saraq haba zinayso haba waxabeeh tuugba ha noqday zaaniba ha noqday qaala wain zanaa wain saraq axada oo haba hadiloobo haba tuugoobe muttafaq calayhi waana lafdu lbukhaariy marka qof kale qofka hadalkaadihi waa qofke wain zanaa wain saraq eesaa loogu jawaabayo nabigu salى الlahu عalيه wali wslam waa yidhi oo jibriil waa ku yidhi kolkuu jibriil arrintaa ugu bishaareeyey jibriilsa waa ugu jawaabay isna abu darrina markiisna loo sheegay uu sidaas oo kale yidhi oo nabiguna salى الlahu عalيه wali wasalam uu sida uu jawaabay ilaa goortii dambe uu ku celceliyeyba oo uu nabiguna sal l sl goortii uu yidhi wain zanaa wain sarq calىa raqmi anfi abi dar marka goor dambe abu dar isaguna ka warrami jiray wain raqima anfu abu dar xataa abu dar haba ka xanaaqoodona raalli ka ahanin qasab weeyaan wuu gelayaa marka jannadaas la sheegayo jannada inuu gelaya qofkii iimaan ku dhintaayo isagu waqti ay noqotaba waa iyadu waa lagaba maarmaan oo qofkii imaan ku dhintaayo janna lama horaan bay u tahay waqti ay noqotaba marka laakiin qaar waxaa jiraya jannada bqyri xisaab walaa sabqa cadaab ku galaya iyo kuwa ku galaya xisaab laakiin bqayri cadaab iyo kuwa bacda sabqa acadaab wa taطhiirihim min adunuub galayaba waa jiraan qofkiisa ku dhintaayo imaan ku dhintaa kolley naarta ku waari maayo hadduu gala kole ku tahay وعn أbي هuريرaةa رضي الله عنه عن رsuuل الlahi صلى الله عليه وسلم qاaل low kaana lii mثlu أxudin dahaba haddii aan lahaan lahaa buurtan uxud oo kale oo dahaba la saranii waxaa iga farxin lahaa oon jeclaysan lahaa anlaa tamura calaya ثaلaaثu layaalin inaynay soo marin saddex habeen وacindii minhu shay-un agtaydana uu wax ka yaalo ilaa shay-un arsuduhu lidaynin yani adakilhu lidayn wuxuun eh, dayn aan u dhiganayo dayn iska bixiso aan leeyahay mooyaane mutafaqun caleyh xadiidkii wuxuuna la mid yahay abu darri ee marka dhow isaguna soo maray ka fogay buu la mid yahay waanu radiyallahu anhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alيyh wali wasalam اnduruu ilaa man huwa asfala minkum walaa tanduruu ilaa man huwa fawqakum fahuwa ajdaru an laa tasdaruu nicmat allahi calaykum feeriya oo ka fakera qofka idinka hooseeya idinka caafimaadka iyo maalka iyo quwada iyo mansabka iyo xaggaa idinka hooseeya feeriya dadka lugaha lay guguuranaya iyo kuwa indhahan iyo ninkii maanta masjidka ka kacay ma arkaysa ya ilmaheyda nala tukaday nin isagoo dhan ba sidaa udugirayay oo aan isxajin karaynin baa masjidka maanta ka kacay oo tuursanay intuu fadhiya kolku sidaad hayo oo tallaabada aan qaadi karayn oo lahaa waxaa shil basaai galay lahaa dadka asxaabul aafaadka ee sidaasoo kale dhibaatooyinku ku dhaceen feeriya adigu oo wax tabanayo oo isle dhibaataa ku haysato ama jirkad ku hayso ama nabar xun kugu yaallo ama faqri iyo xun kugu yaallo ood aragtaba dadka qaarkood ad aragtaba xusuusanaysa nimada in lagu siiyey marka dadka idinka hooseeya feeriya oo dadka idinka sarreeya ha feerinina taasaa ku habboon inaydaan nicmada alle xaqidin nicmada allaydin siiya haddaad fiiriso dadka muxaafilooyinka waaweyn iyo baabuurada gaadiidka iyo walaayadaas muxuu ahay xaafadantada kuwa jooga naskeena ula tukada iyo kuwaas haddaad nicmadoodii raaxada iyo waxa ka muuqdaiyo aada fiiriso in alla waxba ku siinin baad maxay kula noqonaysaa waad yaraysanaysaa wixii nicmada alle ku siiyey laakiin markaad dadka ka hooseeyo fiiriso kolkaasaad garanaysa in alla ku siiya alxamdu lilah bahaysa muttafaqun calayhi wahada lafdu muslim wa fii riwaayati اlbukhaariy waxay ahayd idaa nadara axadukum midkiin hadduu fiiriyo man fudila calayhi fi lmaali wاlkhalq qofkii laga fadilay ee laga sarraysiiyey xagga maalka iyo xagga jirka abuurka looga sarraysiiyey caafimaadka iyo quwadii iyo waxyaalahaasiyo iyo falyanظur إilىa man huwa أsfl minhu ha feeriyo qofka ka hooseeya markuu intuu qalbi jabo oo dadkaas ka sarreeyo uu feeriyo ha feeriyo bal dadka ka hooseeya kolkaasuu marka nicmada alla garanayo xadiidkan xadiidkii ka horreeyey labada xadiidka ka horreeyey xadiidka abu hurayra iyo abu dar ahaa labadaasbaba nebigu salى الlahu عalayh waali wasalam ma aanu dhihin ma aanan jeclaadeen inaan buurta xudo oo kale oo dahaba inaan lahaan yani maal badan inuu soo galo muuna necbaadeen ee laakiin wuxuuna jeclaadeen inuu maalkaa dhigto uu daysto ee marka uu bixin lahaa maalkaasoo awqiga allo ku faraqi lahaa marka taas taan arrintan hadda ka horba soo marray oo xagga zuhdiga tii ku saabsanaydo waa qofku inaanu qalbigiisu maalka aanu jeclayn oo maalka aanu ka daba aanu iska daba ridaynin maalku kolkuu soo galo uu u haysanayo mid uu beer aakhara ku fasho oo uu iska horraysiiyo oo uu baxsado wixii uu marka ahalkiisa iyo ciddiisa iyo iyaga naftooda uu ku anfacayo mooyaane oo isagoo naftiisu sadaqa ah mooyaane وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى اه عليه وسلم قال تعس عبد الديناar والدرهم والقطيفة والkhميiصة تعisa ha hoogo xaasada waxaa la yidhaha halaaga iyo dulliga ayaa la yidhaahaa ha hoogo ha halaagsano oo ha dulloobo cabdu dinaari wadirham addoonka dinaarka iyo dirhamka ka caabuda lacagta caabudaayo ha waalqatiifati iyo qatiifadii walkhamiisa qatiifada iyo khamiisadu labaduba waa laba nooc oo dharka ka mid ah yani dharka iyo waxyaalahaas qofka caabudo ee iyaga oon muxua khayr iyo wanaagba moodaya kaasuu habaalaya nebiga sal slam waxaa lamida ah marka guryaha iyo beeraha iyo baabuurada iyo waxyaalahaas iyo warshadaha iyo qofka waxaasu indhataayo indhucطya radii haddii wax laga siiyo wuu raalli noqonayaa wain lam yucطa lam yarda haddaan wax laga siininna ma raalli noqonayo kaasuu le ha halaagsamo midka sidaasa buu leeya ha halaagsamo wuxuuna u ducayn doonaa nebigu salى الlahu عalيه wali wasalam xadiid kale aan arki doono oo uu u bogayaa qofka jihaad fii sabiili اllahi u go-a ee mxuu yani macnihiisu uu yahay diinta taageeradeeda iyo gaalada jebinteeda qofka u go-ay ee faraskiisa xakamihiisa haystaa meesha qayla ka soo baxdaba ku roora kaa waa ammaanayaayo waa u ducaynayaa kanna waa habaaraya haddii wax laga siiyo waa raali noqonayaayo waa ammaanayaayo wuxuu leeya wallaahi ninkaas hebel ehe madaxda yaduhu waa nin caadil oo kidaa weeye oo waa fiican yahayo jacayl u samaynayaa haddii se isaga ay gafto qaybintii ay gafto oo dad kale xataa uga habboon oo kaga eh, kaga xaq leh oo uga baahi badan la siiyo oo si cadaala ay ku dhacdo waa durayaa waa tacanayaa qaybtanta si cadaala loo maamulay ma oo fiir waxbana lagama siinayo dadka kale un baa la siinaya eex baa meesha ku jirta bali waxaasu daldalaya rawahu الbukhaarي wa canhu radي allahu canhu qaala laqad ra'aytu waxaan arkay sabciina min ahli الصufa toddobaatan nin oo ahlu sufihii fuqarada muhaajiriinta ahaa ah oo maa lahum rajulu calayhi ridaa aanu lahayn nin go' sare leh nin go' saraha weyn aanu kuba jirin imaa izaaran wa imaa tisaac inuu hoosgunti uu leeyahay iyo inuu busto isku duuduubo oo qoorta wuxuu leeyahay labada mid ba ahay mid laba go' isu xidhante maba ku jirin qad rabaduuhu ay ku xidheen kisahaana fiicnaa bahay qoorteeda kusoo xidheen oo sida carruurtu qoortay ugu soo xidhato carruurta reebaalihi iyo qaydka qoorta ugu xidhaan oo kale sidaa yeelay fa maa yablugu niصa saaqayni waxaa ka mid ahaa dharkaas sidaa u xidhanayeen qaar kuwaka kala barkooda u gaaraya waminhaa maa yablugu lkacbayn waxaa ka mid ahaa qaar aan qowyada gaaraya fa yajmacuhu biyadihi gacantiisa uu kusoo orinaya yani xagga kadana waxay gaabnay ka qabtayn kasoo wareegayninoo xabiisayna qumaas uga eh, eh, soo eh, u asturaynin markaasuu gacanta saa uu qabanayaayo xagga hore uu isku soo uruurinayo cawradiisa inay soo muuqato uu ka baqaya karaahiyata an turaa cawratuhu in cawradiisa la arka ka necbays uu necbaysanayo yuu maradii isku soo qabanaya isku soo uruurinayaayo sidaas uu yeelaya labadaas marka nooc bay ahaayeen buu leeyahay markaas rafaadkii ay ku jiri jireen ahlu sufahaas oo abu hurayra radiallahu canhu xadiidka warinayaan isagu ka mid ah weliba isagu uu ahaa nabadoonkooda ayuu sheegay wuuna hadowna waa tiltilmaami doona siduu ahaan jiray iyo rawaahu albukhaariy waana imaan doona ku imaan doona شhan boqol iyo lix wa canhu radiallahu anhu qaal qaala rasuulu llahi salى اllahu alيه alي wslam addunyaa sijnu اlmu'mini wa jannaة اlkaafir adduunyadu waa xabsiga qofka mu'minka ah gaalkana waa jannadiisii gaalkana waxay u tahay janno qofka muؤminka an xabis bay u tahay marka xabiskuna waxaa weeyaan waa meel dhibaato badan weeyaan rawahu muslim siday ugu tahay muslimkana ay ugu tahay xabis adduunyadu gaalkana ay janno ugu tahay ma aha inayna muslimiintu waxba kulahayn oo gaaladu adduunyada iska leeyihiin sida ay dadka muxuu ahay jaahiliintiihi ay yidhaahaan iyaga adduunyada la siiyey mid aakhiraan leenahay aakhiriya adduunkaba wanaagooda iyo raaxadooda dadka mu'miniinta abu alla subxaanahu wa tacaala ugu ballan qaaday ee mu'miniinta saadiqiinta ah mu'miniinta iska sheegadka ah maaha qul man xarama ziinaة اllahi alatii akhraja lcibaadihi wطayibaati min الrizq qul hiya liladiina aamanuu fi اlxayaaةi اdunya khاalisة ywma alqiyaama <clears throat> faاstajaaba lahum rabhm anii laa udiicu cmla caamili minkum min dakarin aw unsa ilى akhiri u alku subxaanaه wa tacaala uu ka yihi falanuxyinahu xayata man camila صaalixا min dakarin unsa whuwa muؤmin falanuxyinahu xayaaةan طayiba bu alla yihi subxaanaه wa tacaala marka waxa weeyaan marka sida ay tahay maxay tahay gaalkana waxay u tahay janna muslimkana xabis bay u tahay taas waxaa fasiraysa qiso laga wariyey alxaafid ibn xajar raximah اllahu tacaala alxaafid ibn xajar alcasqalaani raximahullah isagoo qaadi lqudaat masr ka ah oo muxuu nin qabeenana waa ahaaye mansab weyn oo siyaasi iyo diini abana haya ayuu maalin soo maray baa layidhi suuqa soo maray isaga oo haybad iyo hay-ad iyo muxuu ahay dad fara badan xaashiya la socdaan oo faras fiican fuushan oo labis fiican uu soo maray marka waxaa nin yahuudi ah oo zayaad ah yani saliidda iibinayay oo dharkiisu aad u sakaysan yahay oo muxuaha uu aad u rafaadsan yaa intuu sheekha faraskiisii ee hor joogtay xakamaha qabtay buu wuxuu yidhi baa lihi yaa sheekh alislaam إن نبيكم صلى الله عليه وسلم قال الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر فأي جنة أنا فيها وأي سجن أنت فيه xabiskeed adu hadda ku jirtaa raaxadan iyo nicmadan aad ku jirta iyo madaxtinimadani aniguse jannadeen ku jira dulligan iyo waxaan aad arkaysa faqrigan ahaya markaasu wuxuu yidhi baa layidhi radia allahu canhu anigu marka la ii fiiriyo wuxuu alla subxaanahu wa tacaala dadka mu'miniinta u diyaariyey ee jannada ah waxaan ka dhignay hadda sidaan xabis ku jira adiguna marka lagu fiiriyo waxa uu gaalada uu alla u diyaariyey ee ciqaab ah waxaad hadda ka dhigantahay si aad janno ku jirto oo kale waxaa ku dambeeya marka la fiiriyo saasuu marka ugu jawaabay muxuu aha alxaafid ibn xajar radi allahu tacaala canhu ardaa marka taasaa si fiican u cadaynaysa rawahu muslim nin kaloo la dhihi jiray caalim ah isagona dhihi jiray abulxasan الshaadili radi allahu canhu magaciisa cali bn cabdiljabaar baa la dhihi jiray ba waxaa la yidhi wuxuu dhihi jiray isaguna anhu yaa wuxuu xihan jiray baa la yidhi labis fiican buu xihan jiray nin caalimo oo taqigana waa ahaa markaas qaar baa marka muxuu ahaaye culamadii zamkiisaa joogtay oo muxuu ahaay mutaqashifiin ahaa ayaa la yaabay adigoo caalim oo si kankada oo miyaad dharkan kale maxaad u xihanaysaa kaas kalena marka wuxuu xidhnaa dharkan xun buu xidhnaa markaasuu wuxuu yihi xaalatii taqulu alxamdu lilah wa xaalatuka anta taqulu acطuunii lilah aniga marka xaaladaydu yani nicmada allaan muujinaya weeyaan allana subxaanaه watacaala wuxuu jecel qofku wax nicmeeyana nicmadaasi ka muuqatuu jecel aniga marka xaaladaydu allay ku sugiyaysayo waxay ka dhigan tahay sida aniga oo leh alxamdu lilah ilaahay waa nicmeeyey adiguna marka xaaladaadana waxay ka dhigan tahay inaad faqiirkaa dadka iskusinayso oo leedaa waxba ma hayste lagu laigu sadaqaysto marka adduunyada nusuusta caahaysa ee xumaynaysa aan ka soo warrannay hadda iyo kuwa soo socdaba ma aha inay iyadu lidaaka xuntay marka qofkii ku darooba oo iyaga jeclaada oo aakhare ka doorta taa weeye waxa xumaata ole ama iyada qofkii garta waxa ay tahay iyaduna nicmo alla inay tahay oo loogu beer falanayo aakhiro inay tahay qofka ogaado kuna intifaaca muxuu ahaay aakharena ugu dhowaada qofkaasu marka nicma nicmo ku sugan qofka la ilaah weeyaan ama janno janno ku sugan وعن بن cمر رضي الله عنهma qاaل أخذa رsuuل الlahi صلى الله عليه ولي وسلم بmankibaya rasuulka al sal ly slam baa labada garab e qabtay faqaala markaasuu yihi kun fi dunyaa kaannaka gariib aw caabiru sabiil adduunyada ku ahow sidii adiga oo gariib ah beled aad aadan aqoonina lagu aqoonina beledkaadi ahayn jooga aw caabiru sabiil ama qof musaafir oo didulbaaya labadaas labadaa midka mid weliba waxaa loogu yahay qofka gariibkiihina waa is-ururiyaayo beledka kale isma dhigto oo ma oo iskuma halleeyo wuxuu helo iyo waxaas iyo wuu iska horamarinayo beledkiisa kusibilsanayaayo ama waa la telayaayo qalbigiisu wuxuu ku jiraa qalbigiisa ku jiraa reed beledkaadi u gaari lahay iyo maxaa ku gaarsiin lahay iyo goormad dalfinkeeda ka tegi lahay iyo si usahay qaadan lahaa iyo wa wixiisa oo dhan baba wuxuu ugu talagelaya beledkiisa asliga ahaa qofka muxuu ahaa isaguna sidoo kale w jidkiiba ku jooga meeshu caawa uu baryo marka inuu bari ka kala qalbigiisa ku jiraayo marka adiguna sidaas oo kale ahow oo adduunyo inayna hoygaagi ahayn ee aad ay tahay meel habeendaxsi ah ogow oo aakhira qalbigaaga waa ku cimeeyo weeya wa kaana ibnu cumara radi allahu canhuma yaquul ibnu cumar baa marka wuxuu kusii dari jiray markuu xadiidkan weriyo idaa amsayta falaa tantadir الصabaax kolkaad galbaysato gabalku kuu dhaco aroortii ha sugin oo wixii habeenkii aad qabsan kari lahayd ee camal ah beri baad qabanaysaa iska daa isdhihin waidaa asbaxta markaad waabariisatana falaa tantadir ilmasaa galabtii ha sugin oo marka yani camalka ha isku dardarin oo idirada ha dheeraysanin waqud min صixatika limaradik ka qaado caafimaadkaaga ka qaado oo jihadaada u qaado yani marka aad soyowdahay eh, ka faa'iidayso inay ogow mar aad jiran doonto oo camalkan hadda kuu suuragelaya oo kuu suuragelayn inay dhici doonto oo waqtiga kolka aad ka faa'iido wa min xayaatika limaradi limawtig noloshaadana ka qaado oo geerigaada u qaado dhalinyarannimadaada ka qaado oo daawooyinkaaga u qaado kaagaada iyo kolkaad hawladahay iyo ka qaado oo markaa hadhow hawsha kusoo soo furan doonto iyo waxyaalaha iyo yani waqtiga aad nashaad leedahay habayicin waase kaan soo maray oo rasuulku sala اla alay slm u dhihi jiray laba nicmadood oo dadku badan ay ku khasaarsan yihiin ka warrami jiray asaat wasalaat rawa albukhaari waxaanu ku imaan doonaa xadiidka la markasiyo شhan boqol toddobaatan iyo afar buu ku dodoora qawlka shar hada الxadiiثi macnaahu xadiidkan kadhasa wuxuu ku yidhi maciis waxa weeyaan laa tarkanid الdunya walaa تaتakidhaa waطana adduunya ha u ilanin adduunyaha erkanin oo iyada ha ka dhiganin meelo hooy dalmo ah oo ah guryaadiya ah ha ka dhiganin walaa تuxadid nafsaka bطuuli الbaqaa'i fiiha naftaada ha ugu sheekaynaynin ha ugu sheekaynin inaad in badan ku baaqaana kala joogayso walaa bilictinaa'i bihaa iyada daryeelkeedana markaada ugu sheekaynin walaa tatacallaq minha ilaa bimaa yatacallaqu bihi algariibu fii gayri mowطinihi ha ka qabsanin adduunya ilaa wuxuu qofka qariibka ee bedelkiisa bededan u joogo uu qabsado ee saxiixa u ka dhigta ee wax fudud oo u qaadan karo qiimaliyo walaa tashtamil fiiha bima laa yashtamil bihi اlgariib aladi yuriidu الdahaba ilى ahlihi wabilahi tawfiq ha iskaga hawlinin adduunyada ilaa wuxuu qofka qariibka ee beledkiisii aadaya ee gudba beledkan ka tegayaayo uu beledkan ka qaato oo beledka ku kada uu ka qaato oo kaliya mooyaane وعن أبي العباس سهل بن سعد بن الساعدي رضي الله عنهما قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس iga waran camal oo kolka aan sameeyo dadkuna igu jeclaanayo allana igu jeclaanayo labada igo faqaala اذهب في الدنيا يحبك الله adduunyada ku zaahid oo adduunyaha jeclaanin alla wuu ku jeclaanayaay wاdhab fima fima cinda الnaas yuxibaka الnaas ka zaahid oo ha jeclaha jeclaanin oo ha u hunguritaagin oo ha waraysanin waxa dadka gacantiisa ku jira yani maalkooda dadka ku jeclaanaya kolkaas xadiiث xasn rawaahu ibn maajah وغayruhu بأsaniida xasana ibnu maajah iyo kayrkiiba waa wariyeen kayrkaa uu sheegayaana waxa weeyaan alxaakim wa abu nucaym fi اlxilya ayaa wariyey waana xadiid xasana buu leeyahay alimaam الnawowi radi allahu taعaalى canhu وarضاه marka xadiidku waxa weeyaan wuxuu leeyahay sanadkiisan hadda halkankada uu ku wariyey waxaa ku jira nin la yidhaha khaalid ibnu camrin alqurashi ayaa ku jira ninkaasuna waa nin daciifaho xataa eh, bacd alculamaa ay ku sheegeen inuu nin beeneela ahaa qaarkood ay ku sheegeen inu xadiida beenbeentaa uu samayn jiray laakiin wuxuu leeyahay shawaahid kale ayuu leeyahay marka sidaas xadiidku wuxuu ku noqonayaa buu leeyahay xasanu ligayrihi laakiin sheekh alalbani xafidahu isagu wuxuuba ka dhigay saxiixayti saxiix jaamici sagiir uu laba meelood kaga sheego oo shaahid kale oo anas ibni malik uu wariyeyna waa leeyahay mid kaloo mursalana waa leeyahay marka xadiidkan kalu waa xadiid ugu yaraantii marka xasan ah weeyaan marka xadiid la qabsan karo xujo noqon karo weeyaan rasuulka marka sala alla alay slm saasuu qofkii u soo koobay camal qofkii sameeya allii khalqigu jeclaanayaan waa zuhdiga oo allana subxaanaه watacaala buyo jecayl la-aanta ayuu dadka ku jeclaadaa dadkuna waxay dadka ku jeclaadaan barya la-aanta labadaas weeyaan وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال ذكر عمر بن الخطاب رضي الله عنه ما أصاب الناس من الدنيا wqtigiisi uu amiir الmؤminiin ahaa ee futuuxaadka badan ay dhaceen ee maalka badan iyo qanaa'inta badan iyo kunuudka badan la helay ayuu cumar radiallahu canhu maalin wuxuu ka hadlay dadku raaxada iyo nicmada ay heleen faqaala markaasu wuxuu yihi laqad ra'aytu rasuula اllahi salى اllahu alيه ali wasalam dadkuu xusuusinaya marka dhibaatadii iyo wuxuu lagu soo jiray sida abu hurayraba uu naftiisa u xusuusin jiray goortii dambe uu maalaystay dhibaatadii uu soo maray iyo xaaladii uu muxuu ahay uu ku noolaan jiray isagii asxaabu sufihi uu madaxdu aaba markaas cumar baa dadkii isaguna isagoo xusuusinaya dadka dhallinyarada ee raaxada iyo nicmada iyo kusoo koray dee beledkankada aan joogno dhallinyaradooda oo kale weeyaane dhashay intii ka dambaysay intay beledkankadu uu beled banziil noqday marka yaa waxay u baahan yihiin awowyaalkood iyo adeeradood iyo abayaalkood iyo rafaadkay kusoo noolaan jireen in la xusuusiyo kolkaasay marka u macaanaanaysaa raaxadana u macaanaanaysaa oo alle ugu xamdinaya marka amar saasuu yeelaya wuxuu leeyahy radi allahu canhu waxaan arkay rasuulka all sl l sl yadallu isaga oo haggalaya dalla yadallu marka la yidhaaho maalintii joogitaan maalin joogitaanka ayaa dalla la yidhaha baata marka la yidhahno waa habeenkii yatalawaa isagoo galgalanaya min aljuuci maa yajid aan helaynin min adaqni timirta xun midda liidataa daqni la yidhaaho xashakna waa la yidhaahay maa yamlacu batnahu wuxuu alookiisa ka buuxiyo waxaan arkay rasuulka alla sala allahu alayh wasalam maalintii gaajo la galgalanayo oo aan helaynin timir xun oo ku gaajo baxna iska dhaaf kibis iyo hilib iyo hool iyo waxyaalahaas iyo rawaahu muslim wاdql bfatxi daal الmhmlة wاlqاaf radiء الtmri وعn caiشhaةa radي الlahu canha qaalat twfiya rasuul اlah sal اه alay slam rasuulka alla waa geeriyaday wamaa fii beytiisa oo gurigeygana aanu oolin maa yaأkulhu duu kabidin wax beer lihi wuxuu cuno yani wax nool wuxuu cuno ilaa shakru shaciirin danshayn mishcr waxbaa yaroo shaciira mooyaano fii rafilli rafka i taallay mooyaane waxbaa yaroo shaciir ah oo meel rafka ii taallay mooyaane faakaltu minhu waxbaan ka cunay muddo xataa qaala alaya ilaah ugu dheeraaday fakidtu waan beemay fafaniya waa dhammaaday muttafaqun caleyh intaa keli iga tegey muttafaqun caleyh shakru shaciirin ay shay-un min shaciir kadaa fasarahu tirmidi tirmidis oo isaguna xadiidka wariy saasuu ku fasiray shariga shariga kelimada sharig la yidhaaho macaani macaanideeda waxaa ka mida aljihatu wannaaxiya awalli wajhaka shaqra almasjid اlxaram yani jihata almasjid اlxaram waxaa ka marka sharigana bimacna nas nuskana waa lagu isticmaalaa marka haddase wuxuu la jeedaa xaqiiqatu shayna shariga waa la yidhaahaa siduu alimaam shaafici naftiisa uu ku fasiray oo shaطr اmasjid اxaram yani nafs اmasjid اxaram isagoo ku fasira marka shaطru shan markuu leeyahay shaطru shaciri marka hadda ay leedahay nafsu shacir bay ka mid tahay shaciirta lafteedii bay sheegaysaa ee nuska mid iyo aasima sheegayso saasuu rasuulka all sal l sl وعن cمر بن الحاrث أخي جuwayرية بنت الحاrث أم المؤمiنiiن رضي الله عنها waxaa cمر بن الحاrث بن أبيضراar رضي الله عنهم kulligood waa wada صحaabay kuwa tago min bني المصطلق ayay ahaayeen qaala wuxuu yidhi ninkaasu nebiga sal اlه alay slam saydigiisuhu maa taraka rasuulu اllahi sal اله alay slam cinda mowtihi dinaaran walaa dirhaman walaa cabdan walaa amatan rasuulka alla markuu geeriyoonayey kama tegin dahab iyo gamba iyo addoommo iyo waxba toona kama tegin ilaa walaa shay waxba kama tegin ilaa baqlatahu lbaydaa baqashiisii caddayd alla takaanarkaba oo kori jiraye duddu la dhihi jiray mooyaane ninka amiirka usoo hadiyeeyey mooyaane wa silaaxahu iyo hubtiisii mooyaane wa ardan jacalaha libni sabiili sadaqa iyo dhul oo dhulkii khaybar iyo fadag iyo banu nadiir iyo uu ka helay ah oo iyagana sadaqo u ka dhigo ummadiisa ku sadaqaysay muxaasinka musaafiriinta ku sadaqaysay mooyaane wax kale ma aanu ka tegin marka nebiga sala اlه alay slam faqrigiisa lagu sheegayo umulmu'miniin in ay ku sheegayso kana cadaynayo rasuulku sala اllahu alayh wali wasalam maal waa soo geli jiray maal fara badaan baa soo geli jiray laakiin sidii uu abudar iyo abu hurayra u sheegay sidaasuu yeeli jiray oo haddii buurta uxudoo kale oo dahabioo soo galo waxaan jeclaan lahaa inaa khalqiga alla saa u kala farraqo marka ummaddiisuu u kala farraqi jiray ummaddiisuu siin jiray dhulkii kolay ku tahay wuxuu ka dhigay waqaf buu ka dhigay oo masaakiinta iyo wuxuu ku muxuu musaafiriinta ayuu ku waqfay rasuulka calayhi isalaatu wasalaam marka faqriga iyo dhibaatadaas uu la kulmi jiray waxla-aan ma ayna ahayne waa waxaasoo uu qooli jiray oo wixiisa uu ummaddiisa uu u quuri jiray weeyaan rawahu الbخaarي وعn khbاb بn الأرت رضي الله عanه qاala haajarna maعa rasuuli الlahi slى الlaه عalيه وaلiه وsلم rasuulka all sl ه alay slm la jirkiisaan hijroonnay waagii dambe isaguna dhibaatadii uu ka baxay oo soo maalaysay buu isaguna marka ka warramaya xaaladii hore ay ku jiri jireen iyo ka warramaya rasuulka all sl alay slam baan la soo hijroonnay naltamisu wajha allahi tacaala annagu oo la alla doonaynay ay dar allah ee u soo hijroonnay fa waqaca ajrunaa cala allahi ajriga ajrigayagii alluu ku badaayaani allah ku yeelanay oo noogu ballan qaaday fa minnaa waxaa ka naga mid ah man maata walam yaakul min ajrihi shay a qaar dhinto adigoodi iyu waxba ka cuno ajrigiisa kaamil u ah sidii ay dhibaatadii ku jireen u dhintay minhu muscab ibni cumayr radi allahu canhu muscab ibni cumayr baa ka mid ahaa qutila yowma uxud yowma uxud baa la dilay wataraka namiratan wuxuu ka tegey maro buu ka tegey riwaayadii cabdiraxmaan ibn cawfna waxaan ku soo marray budda marka isku mid weeyaan fakunnaa idaa qataynaa bihaa ra'sahu badat rijlaahu kolkaan madaxiisa kolka loo kabhayay hal maro oo lagu kabho mooyo wax kaloo ka tegey ma jiro ninkaasina hortii hore wuxuu ahaa nin dhallinyaro ah maalqabeenaho hooyadii keliga ay leedahay hooyadiina maal badnaydoo maalinta labadeeda gelin ba dhar cusub soo xidhan jiray buu ahaa aad u mutrif u ahaa kolkii hore laakiin wixii dhan buu dar alla uga oo kasoo hijroodayo markaasa dagaalkii uxud markii lagu dilay radia allahu canhu yaa waxa lagu kankan loo waayey halkaa mare oo marka haddii xagga madaxa loo jiidana laguhaa soo baxayaan wa idaa qataynaa biha rijlayhi markaan xagga lugihiisa usoo jiidno o laguha ku qarinana badaa ra'suhu madaxiisa u soo baxaya mooyaane faamaranaa rasuulu الlahi salى الlaه alيه alي slm rasuulka alla wuxuuna faray an nuغaطiya ra'sahu madaxiisa inaan daboollo madaxiisa ku darno marada wanajcala calىa rijlayhi shayئa min alidkir aan saaro calihiisana aan saaro wax oo idkira idkirku waa nooc xashiishka ka mida qundhada midka soomaalida yidhaahan weeyaan wa minaa waxaa naga mida man aynacat lahu hamaratu mid ay midhihiisa u bislaadeen oo yani juhuuddii iyo kifaacii iyo jihaadkii uu soo galay muxuu ahaayey ku maalaysay goos dambe oo ka waad ka baxay oo u weeyaa dibuha yani yejniha guranaya yaa naga mida ah. kuwaasaan marka anugu inuu ka mid noqdo ayuu ka baqaayey radia allahu canhu mutafaqun calayh waxay dhihi jireen saxaabada ridwaan ullaahi calayhim rafaarkii waanu adkaysanay laakiin raaxadii baanaan u adkaysanin marka imtixaanka rafaadka iyo imtixaanka raaxada imtixaanka raaxada daran raaxada siduu qofku isaga celiyo oo aanay uga adkaanin waa yartay lakin rafaadka si ugu adkaystaayo waa badan tahay annamratu kisaaءun mulawanu min sulkin waqowluhu ay nacday nadijat waadrakat wa qowluhu yahdibuhaa waxaa weeye bifatxi اlyaai wadami daali wakatra yahdibuhaa ama yahdibuhaa luqatan ee yqطifhaa وyjtaniha waa guranaya midhiisi u guranaya weeyaan وhadihi اsticaaraة lma fataxa allahu taعaalى عalayhim min الdunya وatamaknuu minha markaasna wuxuu yihi marka isaga oo ay niman arkeen isaga oo gurya dhidhisanay markaa marka horraysayn isaga oo jiran oo isku gubay oo toddoba meelood iyo iska gugubay aad uu dhibaataysan ay arkeen uu dhihi jiray haddaanu rasuulka all sal ly slm naga nahyin lahayna geri tamanina waan tamaniyi lahaa ayb marka eh, ninkaas la yidhaha qabaab ibn اlaraqna radiallahu canhu hadda ku hor baynu soo maray qisadiisii siday nebiga sal ly slm ay ugu calacalayi jireene rafaadkay ugu jireene marka ay dhihi jireen miyaadan loo ducaynaynin miyaadan loo helinaynin waxaan hayso soo maartid dhibaatadan ku jirta soo maartid iyo nebigu sal اlه alيه wasalam siduu u wacdiyey ee ummadihii hore iyo nimankii soo mari jiray iyo uu ugu sheegay iyo siduu ugu ballan qaaday in fasaadka laga bixi doono oo waa degdegaysaan mooyaane arrinkan waa kaab noqon doonaa alla waa guusha wayna siin doona waxaan waa laga bixi doona uu ku yidhi tiiba horta waa laga baxay tiibuu marka hadda sheegaya waxaa qisaysa ka mid ahaa xadiidkan naftiisa inuu riwaayo kale ku yidhi waxaan waxaan hadda hellay wax maal aho inaan dhulka ku dugno mooyaane meel kalan dhigna aanu lanahayba وعن سهل بن سعد رضي الله عنه الساعدي رضي الله عنهma قال قال رsuل الله صلى اه عليه وسلم لو كانت الدنيا تعdل عند الله جناxa بعوضة ma سقى كافرا minha شhربة mاء haddii adduunya u dhigmi lahayd alla agtiisa garab kaneeco garab kaneeco hadday la qiimo tahay wax kasii weyn iska dhaafay gaal ma u ka waraabiyeen koobiyaane gaal waxba kama siiyeen marka qiimo yarideedu alla aynu waxba qiimo ayna la lahayn yuu gaalada kole ku tahay waali subxaanahu watacaala wuxuu uga siiyey haddaysa qiimo la lahaan lahayd gaalka waxma aan ka siiyeen rawahu tirmidi waqaala xadiidun xasanu صaxiix xadiidkan sahl bn sacd radi allahu taعaalى canهuma waxa uu sheegay sheekh النawwi رaحimah الlahu taعaalى inuu wariyey التirmidi oo uu yihi waa xadiiث xasn صaحيح waxaa kaloo wariyey ibn maajة ayaa wariyey laakiin xadiidka waxaa ku jira sanadkiisa daafi baa ku jira buu leeyahay wadar la yidhaaho cabdilcaziz rabax laakiin shawaahid kale uuna leeyahay oo xasan likayrihi buu ka dhigaya sheekh alalbanisa isagu saxiix buu ba xadiidka ka dhigaya wuxuu ku saxiix yeelay saxiix sagiir waa mxu ahay tacliiq calى axadiiث muktaar biya mqdisi wa silsilaة اxaadiiث saxiixintaba saxiix weeyaan bu xadii ku yidhi وعn أbي هuريرaةa رضي الله عنه qال qاla smعtu رsuul الlه صلى الله عليه وسلم yquل إن الduنيا malcunaة malcuن ma فيhا إlا ذikr الlahi taعaalى وma waalaaه وعاalما ومتعلما رواه الترمذي وقال xadيiث حسن ألا إن الدنيا whooya dunyadu ملcuunaة mid nacladan weeyaan mid la necab yahay oo alla oona jeclayn oo khayrka ka fog weeyaan malcuun ma fiiha lacnada macnaheeda waxaa la yidhaha fogaynta mid alla ka fog weeyaan oo alla uuna jeclayn madcuun maa yaa wax dhexdeeda oo dhanna uu yahay mid nacladadoon la fogeeyey ilaa dikr allah dikriga alle cibaadada alle mooyaan wamaa waalaahu iyo wixii la xidhiidha ee dikriga alle subxaanahu watacala loo kaashado mooyaane wa caaliman wa mutacalima qof caalimaho wax yaqaana iyo qof mutacallimahoo kolka wax baranaya tacliidka ku jirta mooy intaa mooyaane inteeda kale afartaas laxdaanayn oo kale wax khayr iyo faa'iido toona ma leh rawa tirmidi waqaala xadiiثan xasan xadiidkuna waxaa waaye waa sida uu sheegay xadiidku xasan wey waliba xasan ligayri weeyaan oo sheekh alalbani wuxuu xasan kaga dhigay saahil sabeer iyo muxuu aha ibnu maaja baa isaguna wariyey can abi hurayra radi allahu canhu وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا تتخذوا الضيعة فترغبوا في الدنيا راه الترمذي وqال xadيiث حسن laa تrغبوا laa تتkiduu ha samaysanina الضaycةa hasanka ha samaysanina beelaha waaweyn iyabaa bayco la yidhaahaa waxa maalka faraha badan oo dhanna bayco in la yidhaahaayo waa suroobaysaa marka ha samaysanina buu leeyahay maal fara badan iyo guryo fara badan iyo beena waaweyn iyo waxyaalahaas yaa samaysanina oo markaa fasarada buu fikriyaa dunyaan jeclaataan dunyada isi mooyaane oo aakhira ka fogaynaysaaye ha samaysanina waxyaalo aada u qiimo badan oo waaweyn oo adduunyo ahoo waxaas samaysanina marka yani adduunyada ay kaga kaaftooma wax uun mxuaha ku intifaaci kartaan rawahu tirmidiy waqaala xadiiثan xasan waana xadiidka saxiix ka dhigay sheekh albani fi saxiix jaamiع الصغير وعn cabd للhi بn cمr بn الcاaص رadي الله عanهuma qaal mara عalayna rasuul الlahi صل ل sl rsulka allaana soo maray wanaxnu nucaaliju kusan lana annaga oo mxuha farsamaynayna oo hagaajinayna buulka ayaa kus waxaa la yidhaahaa guriga cariishka ah ee ka samaysan qoryo iyo qasab iyo waxyaalaha ka samaysan baa la yidhaahaa annagu oo cariishka ayaa hagaajinayna yuu na soo maray faqaala ma haada muxuu yahay waxan kadu faqulnaa qad wahaa fanaxnu nuslixu qad waha waa jilcay markaas waxaan hagaajinayna baan ku idhi faqaala markaasuu yidhi maa ara alأmra ilaa acjala min dalik arrinka uma malaynayo ilaa inta aynu ka dhaqso badan yahay mooyaane yani intaa geeridu sheegaya ani inta aad uu idinku dumayo caleeshkan kada saa u jiraayo inaad noolaanaysaan in kaleba ma untan weeyaan marka waxay nebigu calayh salaatu wasalaam inay hagaajistaan gurigooda uma diidana oo isagaaba amray in maalka la islaaxiyo sidaa amray oo idaacatulmaal ka digay waxa wey wuxuu kala dagaalama yaqulu lanam wuxuu xusuusinayaa gooridu xusuusinaya rawahu abu daawuud oo tirmidiyu biisnaadi اlbukhaariyi wa muslim عن أنس بن شhيkhayn mny وqال التrmdي حadيiث xasن صحيح xadيiثkuna waa صحيح صxhu الألباني في صحيح الجامع الصغير وفي صحيح سنن الترمذي وأبي داود وابن mاجة ومشكاة المصابح intaasoo dhan waa ku وعن كعب بن عياض رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه ولي وسلم يقول إna لkuli أmaة fitnة وإna fitnaةa أmaة maal ummad waliba fitna bay leedahay wax ay jeceshahay oo ku barowday iyo ummad waliba leedahay ummadayda beladeed fitnadeeduna waxa weeyaan waa xoola xoola jacayl bay ummadantadu ummadii horeba deeqa rawahu التirmidiي وqaala xadiiث xasn وصaح waana sida u sheegay xadiidku صaxiix weeyaan xaakim baa isagana xadiidka kada wariyey wasaxahu albani fi saxi اjamiع صغيr wa fi silsilaة اlaxaadiid الصaxiixa وعn abi cmri وyuqaal abi cabdالlahi وyuqaal abi layla asman bn cafan radي الlahu عanhu أن النبy slى الlه عليه alي وsلم qaal laysa لbni aadama xaqu fi siwa hadihi الkصاal ibni aadam kuma leh xaq kuma leh arrimahan kale wx ka soo haray yani adduunyada dadkan arrimahooda sheegi doono mooye wx kale ka soo haray wax dheeraad ahoo waxaa weeyaan aan xaq u lahayn beytun yaskunuhu guri uu dego wa tawbun yuwaari cawratahu iyo marada cawradiisa asturta wa jirku lqubs iyo kibista qallalan ee qaraxa ah kibista qallafsan buu dhihi doonaa mise kibista Ehm, ehm, yaabiskeeda aan lahayn idaam aan lahayn wlmaai iyo biyaha afartaa mcee kale xaquma leh rawa tirmidi waqaala xadiiثu صaxiix saasuu yidhaha sheekh اalbani sheekh tirmidi alimam tirmidi radiyallahu anhu xadiidka xasan buu صaxiix buu ka dhigay laakiin saxiix xadiidku waa ka fogay xadiidku daciif weeyaan alxaakim الnaysaaburina isna waa wariyey وضaxafahu alalbani fi ضaciif الjaamiع الصغير wa silsilaة alaxaadiiث الضaciifa qala التirmidي samictu abا dawud sulayman بn salim الbalky sulayman بn salim الbalkiy yquul samictu nadr bna shumayl wuu fasirayaa nadr bna shumaylna marka wuxuu ahaa nin carabiyada iyo xadiidka labadaba kulmiyey oo muxadisna ah rugaa weynaabu ahaa marka alfaad ku jirta xadiidka abu hurirayayo waxaan maqlay bur isagoo yaquul aljilfu alkubzu laysa macahu idaam jilfiga waxa wey jilfu lkubziga uu leeyahay waa midaan idaamka lahayn waqaala غayruhu huwa qaaliyadu kubziya kubsta mideeda kan weeyaan muraqaqada aan ahay waqaala alharawiy abu cubayd alharawi baa isaguna wuxuu ku yidhi almuraadu bihi huna wicaaءu اlkhubzi kaljuwaariqi wاlkurj waxaa wey weelka kibista lagu rugto kaas weeyaan sida jawaanada iyo koyga iyo kuyaalkaas weeyaan taasna ku fasiray wallahu aclam xadiidkan kada marka waxa weeyaan siduu ka sheegay alimaamu tirmidi saxiix uu ka dhigay mehe xadiidku waa daciifo sanadkiisa waxaa ku jira nin la yidhaha xurays ibn saa'ib wahuwa saduuq ila ana alimaam axmed qaala fiihi huwa shayku basriyu rawaa xadiiثan munkara can اlxasan can xumraan can cثmaan yurid hada xadiid yani xadiidkanu sheegaya ninkaas la yidhaaho xurays ibn saa'ib isagu nin beenaala oo beenta u qasay ma aanu ahayn laakiin xadiidkan kale uu ku dhacay wqad khaalfahu qataadatu farawaahu can اlxasani can xumraan can rajuli min ahli اlkitaab qataada ayaa ninkan kale xurayf la yidhaha ku khilaafay oo halkuu isagu xadiid marfuuca uga dhigay ayuu qataada wuxuu ka dhigay inuu yahay maxaa min aisraa'iiliyaat oo cumraan ibn abaan mawlaa cثmaan aan cثmaan can rasuuli lah sal slam ka warinine calowdiga min ahlilkitaab uu ka wariyey xadiidka marka sidaas daciif weeyaan oo ninkaas la yidhaaho xurays ibn saa'ib ayaa ku gafay waxaan xadiid ahayn xadiid u laakiin waxaa jira xadiidkan kada ku macno dhow ah, meelka soo socda way kan xadiidkuna daciif way qali wa can cabdillahi bni shakiiri bikasri shin walqaa mucjamatayn mushadaraةi mucjamatayn qaal awdaba qaal أnhu qaal ataytu الnabiya slى الlه alيه walي slm nabigaanu imid yaqra'u isna uu aqriyayo alhaakum الtakaatur suuradda isagoo aqriyaya mumid ويقول oona leh يقول ابن آdم qaal markaas wuxuu yihi kolk suuradda maqrib wuxuu yihi يقول ابن آdم iبن آdم baa wuxuu dhahaa maali maali xoolayga xoolayga bu dhaha وهل laka ya بنa aadama min maalk in aadamu maalkaaga miyaad ku leedahay ilaa maa akalta faafnayd wixii intaad cunto aad dhammaysatay mooyaane aw labista faablayta ama intaad xiratay aad duugaysay mooyaane aw tasadaqta faaqbayta ama intaad sadaqaysatay aad maxaa iska horaysiisay mooyaane hor akhra usii dirsatay mooyaane rawaha muslim adduunka marka waxaad ku leedahay maalkaaga xoolaaga xoolahaagan aad leedahay waxaad ku leedahay wixii intaad adduunka joogta aad ku intifaacday ee xirasho iyo cunid iyo cabid iyo ugu intifaacday